بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وقال بقى لحية صدنات tusaalaha toddobiyo tobnaad ayaynu ka bilaabaynaa cashirkeennan boga lix iyo soddonaad tusaalaha toddobiyo tobnaad waa ninkii la odhan jiray sariyu rafa oo ka hadlaya fii wasfi duulaab duulaabku waxa weeyaan ceelasha biyaha aynu ka dhaansanno laba birood ama laba geed ayaa labada dhinac lagaga taagaa labadaa geed ee labada dhinac lagaga taagay dusha sare waxbaa iskugu xidhan cajalado yaryaroo xadhkaha la dhex marsadana waxa weeye waa la saaraa kolka haddaba marka cajaladaha yaryar ee wareegaya xadhigga la dhex marinayaa labada dhinac labada dhinacba waadaanbuu ku sitaa marka xadhigga dhinaca la soo jiidayo waadaantii ceelka ku jirta xadhigga dhinaciisii sokay ayaa ceelka ku noqon doona oo waadaantii kale ayaa jiidanaysa markaasaa taa marka la shubayo waxaa sii buuxsamaysaa waadaantii kale kolkaa mar kasta maxaa isdaba maraya laba waadaanood ayaa isdaba maraya oo xadhiggan ku wada xidhan oo marka tan la soo jiidayo ta kale ay dib u noqonayso marka ta kale la soo jiidayana tii kale ay ceelka kusii noqonayso waa laba waadaanoodoo saa isku weydaaranaya weeyaan taa ayuu ka hadlayaa kolkaa duulaabku waxa weeyaan qorigaa taagan ee waxyaabaha waadaanada lagu xidhanayo oo kale kuwaa weeyaan undur ilayhi kaanahu waka'anama kiisaanuhu walmaau minhaa saakibun فلكون يدور بأنجم جعلت له كالعقد فهي شوارق وغوارب wuxuu yidhi undur ilayhi bal sii eeg buu yidhi duulaabkan undur ilayhi bal sii eeg buu yidhi duulaabkan kaannahu waxaba la moodaa duulaabka wa kaannamaa kiisaanuhu kioo waadaanadiisiina iyo walmaau biyuhu minhaa xaggeega saakibun ay ka shubmayaan marka waadaantaa biyuhu ay ka shubmayaan falakun falag baaba la moodaa falagan cadaadiya dayuxu ay ku jiraan ayaaba la moodaaba falagaasoo yaduuru wareegayaa bianjumin xidigo ayuu wareejinayaa xidigaha oo jucilat lahu looga dhigay kalciqdi sida dahabka oo kale oo fahya shawaariqu waa kuwa soo baxaya iyo wa kuwa sii dhacaya falagu markuu sidaa u wareego waxaad arkaysaa inay xidigihii qaar soo baxaya iyo qaar sii dhacayaba la helayo wuxuu uga jeedaa falagaa wareegaya waa xadhiggan duulaabka ku xidhan xidigahan qaar ay soo baxayaan waa waadaantii ceelka laga soo jiidayey kuwa sii dhacaya waa waadaantii ceelka sii gelaysay kolkaa wuxuu doonayaa ninkan inuu waadaantaa tilmaamo kiisaan waxa weye waa weysada caadiga lagu weysaysto waadaantii wuu imika laakiin iskaga idlaaqaya undur ilayhi sii eeg buu yidhi kaannahu waxba la wa kaannamaa kiisaanuhu waadaanadiisana waxaa la moodaa walmaau minhaa saakibun biyuhu markay ka shubmayaan falakun falag baad moodaa falaga oo yaduuru bianjubin xidigo wareejinaya xidigaha oo jucilat lahu looga dhigay kalciqdi looga dhigay sida dahab oo kale oo fahya shawaariqu waa kuwa sii baxaya sii dha soo baxaya iyo wa qawaaribu kuwa sii dhacaya sidaa ayay u haddaba beydka ayaa inoogu dambeeyey cashirkeenna hore abyaadii ilaa laba beydoo xagga dambe inoo iman doono mooyaane tusaalayaashan ardayo waan macnaynayaa tusaalaha waan macnaynayaa kitaabkuna wuu kaaga shaqeeyey haddaad kitaabka dib u eegto wuu kaaga shaqeeyey kolkaa waxbaa ka shaqayn mayne macnaha oo degdega ayaynu dulmari doonaa ijcal waxaad ka yeeshaa kullan mid kasta oo mimaa yati waxa soo socda ah mushabahan mushabax ka dhig fii tashbiihi tamiilin tashbiih welibana tamiiliya jayshun ciidan munhazimun jabay oo yatbacuhu uu raacayo jayshun daafirun ciidan guulaystay waa ciidan jabay iyo ciidan guulaystay oo is-eryanaya bal tashbiih ka samee maxaad is odhan lahayd kole waxaan u malaynaya haddaad saa u eegto ama aad fikirto waxaad odhan lahayd ciidan jabay oo ciidan eh, guulaystay uu eryanayo waxaa la moodaa maxay maalin ay habeen eryanayso oo kale kolkaa ciidanka jabaysa iska habeen maaha mooraal ahaan iyo muuqaal ahaan iyo okay ciidanka guulaystay ka waran waa maalin weeyaan isagu kolkaa tashbiih tamiiliya markaad samaynayso noocaasoo kale ayaad u samayn kartaa oo habkaasoo kale aad usoo dhigi kartaa arajulu ninka alcaalimu aqoonta leh oo bayna man dad la jooga laa yacrifuuna aan garanaynin darajadiisa aan qof aqoon leh oo la jooga dad aan aqoonti darajadiisaba garanaynin isna tashbiih baad ka samaynaysaa tashbiihu tamhiiliya alxaasimu nin go'aan leh oo yacmalu shaqaynaya fii shabaabihi intuu dhallinyarta iyo caruurta yahay likibarihi si uu ugu raaxaysto markuu weynaado isna tashbiih baad ka samayn doontaa asafiinatu markab amaa tajri dabaalanaysa amaa socota biyaha guudkeega waqad tarakat waraa'a xaggeega dambana kaga tagtay aharan mustaiilan raad dheer kaga tagtay xagga dambe tashbiih baad ka samaynaysaa almudnibu dembiile laa yaziiduhu nusxu taladu ayna u kordhinaynin ilaa tamaadiyan madax adayg mooye wax kale qof dembiile ah oo hadii lala taliyo kasii daraya isna tashbiih baad ka samaynaysaa ashamsu cadeedii waqad qadaaha uu daboolay asaxaabu daruuri ilaa qaliilan wax yar mooyaane tashbiih baad ka samaynaysaa almaau waqad sadacad oo ifhaya ama uu soo baxay fowqahu dushiisa sare ashicatu shamsi cadeedda fallaadhaheegii waqtalasiil markay sii dhacaysay cadeed galabeed oo biyihii haysa ayaad sidaa u eegaysaa markaasaa tashbiih ka samaynaysaa almutaradidu fi lumuur ka ku noqnoqonaya umuurta oo yejdibuhu uu soo jiidanayo ra'yun huna ra'yi baa xaggan ka soo jiidanaya wa ra'yun hunaaka xaggaa kalena ra'yi nin doonaya inuu shay sameeyo oo talooyinku ay kala jiidanayaan tan ku dhaqaaq ka joog tan kale ku dhaqaaq ninkaana tashbiih baad ka samaynaysaa alkalimatu ayiba kelimada wanaagsan laa tusmiru ma midhayso fi nufuusi alkhabiia nafxun kelmad wanaagsani haddii nafxun ay u tagto dee waxba midh midho fiican kama dhalinayso tashbiih ka samaynaysaa almariidu ka buka waqad axasa oo dareemay dabiib alcaafiya tukub yaroo caafimaadkii uu ku soo tukubayo bacda alya'si intuu ka quustay kadib nin xanuunsanayo markuu quustay ilaahay caafimaad yar uu soo ifiyey oo caafimaadkii jidhkiisa uu soo yara dhex socdo oo dareemaya kaas isna tashbiih ka ken layliska afraad ijcal waxaad ka yeeshaa kulan mima yati wax kastoo waxa soo socda a mushabahan fii tashbiihi tamiilin mushabah baad ka dhigaysaa tashbiih welibana tamiiliya ashiclatu bahashan yaree dubaaradda la yidhaah idaa nukisad marka la foorariyo zaadad ishticaalan iftiinunbay sii kordhisataa ifteenkii haddii faynuuska oo kale tusaale ahaan aynu foorarino iftiinunbaa usii kordhaya ilan gaaskiiba xaggiisan usoo shubmayee tashbii baad ka samayn ashamsu cadeedda oo taxtajibu isqarinaysa bilghamaami daruuraha ku dhuumanaysa uma tadhar haddana soo baxaysa mararka qaar cadeeddaa dhuumanaysa lafteeda tashbiih ka samee almaau biyaha oo yusricu u degdegaya ila alamaakin almunkhafida meelaha hooseeya walaa yasilu ana gaadhaynin ila almurtafica meelaha sare aljazaaru nin hiliblaa ah oo yudcimu quudinaya alhanama adhiga liyadbaxaha si uu gowracdo nin xiliblaa ah oo adhigii intuu dherginayo aan islahayn ha naaxee eh, adqalatid isle isna tashbiih ka samee alazhaar ubaxa albaydaa cad oo fii muruujin khadraa ka baxaya buu ku leeyay meeshay xooluhu daaqaan ubax cad oo bartii xoolaha la daajinayay ku yaala isna tashbiih ka samee aljadwalu waa gacan yar oo badda laga soo duday amaa webiga laa tasmacu lahu khariiran oodan khariirba u maqlaynin khariirku waxa weeye biyuhu markay socdaan gaar ahaan biyo meel taaga ka soo baxaya markay socdaan waxay yidhahdeen wax galalalac la yidhah cod bay sameeyaan codkaa ay sameeyaan aljadwalu gacankii oo laa tasmacu lahu aadan maqlaynin khariiran codkii biyuhu ay samayn jireenba wa aataaruhu raadkiisuna daahiratun way ka muuqataa fi riyaadi beeraha bartankooga almaau zulaal biyo macaan fii fami lmariid qof buka afkiisa siday ku yihiin biyo macaanoo qof buka loo dhiibay ka waran qadhaadh usoo iskama aha tashbiih baad ka samaynaysaa alqamaru dayixii oo yabduu soo muuqanaya sagiiran isagoo yar uma yasiiru hadana noqonaya bedran dayax uu weynaanaya dayaxu marka hore waa ilmaha yar waa bishaa yar ee qalloocda kadibna wuu weynaanaya ariixu dabaysha oo tumiilu ciyaarsiinaysa ashujayraad geedaha alladma yaryar qoyan baa looga jeedaa laanta qoyan dabayshu way ciyaarsiisaa laakiin ma jebiso wa taqsifu way jebinaysaa alashjaar alcaaliya geedaha dhaadheerna dabayshu way jebisaayo barhtankay ku dhufataa alxamalu wanka oo bayna di'aabiyeyda dhex jooga ayaad isna tashbiih ka keeni waxaa la yidhaahdaa haddii xamlun la yidhahdo miimka la reebo xamlun haddii la yidhaah oo miimka la reebo waa uurka uurka ayaa xamli la yidhaahdaa haddii xada la kasriyo ximnun la yidhahna waa waxa tunka lagu qaado haddii miimka la fadxiyo xamal la yidhahdana waa wanka yaree dhashay kharuufku waa markuu weynaado xamalna waa wanka yaree dhashay haddaad xamala iska tidhaahdood asha ka daysatana waa ficilka qaadida a weeyaan ficilka qaadida a weeyi alxamalu wanka yar oo bayna di'aabi dhex jooga ijcal waxaad ka dhigtaa ardayow layliska shanaad kulla tashbiihayni laba tashbiih oo mimaa ya'tii waxa soo socda a tashbiiha tamhiilin ka dhig annaasu dadkii oo ka rukaabi safi annaasu dadku ka rukaabi safiina waa markab dad saaran oo kale dadku waxay ka dhigan yihiin dad markab la socda oo kale alasinatu warmuhu ka nujuumi xidigaaba la warankan ciidanku sitee afka cad xidig baa la moodaa habeen joogta alxawaadiu dhacdooyinku ka baxri mudaribin waxaad moodaa bad kacsan ayaad dhacdooyinka moodaa alxawaadiu dhacdooyinku ka baxri mudaribin waa bad kacsan oo kale bad kacsan waxay samayso oo kale ayay samaynayaan alqataamu siigadu ka leyli waa habeen oo kale ashaybu ciradu ka subxi waa subax oo kale alqamaru dayxu ka wajhi lxasnaa eh, inan qurux badan wejigeedoo kale weeye ashacru lfaaxim timaha aadka u madoobi ka leyli waa habeenoo kale albuxayratu badaa yar ee dooga dhex taala kalmiraati waa muraayadoo kale layliska lixaad bal hadda ila eg ishrax waxaad sharaxdaa ardayow qowla muslim ibn lwaliid muslim ibn lwaliid hadalkiisa wabayin caddee maa fiihi min xusnin wa rawca qurux iyo yaab ah gabaygan ayuu tiriyey wainii waismaaciilu yowma wafaatihi lakalghiimdi yowma arawci faaraaqahu naslu fain aasha qowman bacdahu w azurhum fakalwaaxshi yudniiha min alaanasi lmaxluu المحلو فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون وإني أنيغا إيا وإسماعيل ننك إسماعيل ليدا أنيغا إيا ننك إسماعيل ليدا يوم وفاته ما ننتو غيريون يي لك الغمد قلكي سيفتو كلانو أهين أو يوم الروع ما ننت أرققها فارقه النص لافكي لقوايي ismaaciil dhimashadiisa marka la qiimeeyo waxaabad moodaysayba seef gelkeegii oo kale inaannu nahay oo markii dagaalka lala tegay nafkii laga waayey waa naxdintu markuu kuugu badnaanaysa weeye ragna waad ishaysiin waanad hor tagtay waxaad wadatayna waxbuu kuu noqon waayey waa waxyaabaha ugu werwarka badan weeyaane nafta insaanka wax ka bedelaa wa innii aniga iyo wa ismaaciilu ninka ismaaciil la yidhaa yowma wafaatihi maalintuu geeriyoonayey lakalkhimdi gal oo kale ayaannu ahayn oo yowma rawci maalinta argagaxa iyo dagaalku jiro faaraqahu naslu afkii uu ka tegey oo afba laga waayo bilaa af noqday fain aksha haddaanu tago ama aan daboolo qowman dad haddaanu tago ama aan daboolo bacdahu isaga debedi maadaamu ninkaasi dhintay haddaan asxaabtayda dib u buuqdo ow asurhum ama aan ziyaartaba fakal waxshi waxshiyoo kale cidla cidlun baan dareemayaa buu yidhi yudniiha uu u soo dhowaynayo min alanasi wehelka almaxlu abaarowga dhacay iyo saaxiibkaygii aan waayey uunbaa ii soo dhowaynaya dadkan kale u taga eh markuu noolaa cid kaleba aqaanay buu leeyahay isaguun baan u tegi jiray layliska toddobaad sif waxaad tilmaantaa ardayow biiijaazin si kooban waxaad u tilmaantaa xaala qowmin qoom xaaladood ijtarafa saylun daaduu qaaday qaryatahum tuuladoodii reer tuuladii uu daad ka qaaday bal xaaladooda sidaa u qiimeeyo tashbiih ka samee ma dareemi karaysaa werwerka haysta iyo murugada ka muuqata iyo naxdinta jirta iyo istabtaalle cidna cid u tabaynin ee ninkasiba kastiba naftiisa uula yaabayo ma dareemi karaysaa kolkaa tashbiih ka samee wacmal waxaanad samaysaa calaa an ta'tiya inaad la timaado bitashbiihay tamiilin laba tashbiih oo labaduba tashbiihu tamiila fii wasfika markaad adigu shaqadaa samaynayso kolley kitaabkaa kaaga shaqeeye kuuna sameeyey kolkaa kitaabkuun dib ugu noqo ardayga waxaan ku baraarujin doonaa kolley waxaynu halkaasoo kale samaynaynaa arrin muhiima ayaa jira arrinkaa muhiimkiina suurtagal maaha ardayga in loo sharxo halkan oo kale loogu sharxo wuxuu u baahanayaa ama sabuuradoo kale in ardayga loogu sharxo ama wuxuu u baahan karaayoo kale tusaale ahaan oo kale brojecti oo kale inta loogu diyaariyo in uu helo cashirkaasoo kale wuxuu u baahan yahay ehm, sharax dheeraadka ah kaa inoo dhammaaday sharaxa aynu bixinay sharaxaa dheeraadka ka ihi halkan kuma habboona sidaa darteed eh, waxaad samayn doontiin kolley eh, sheekh xuseen oo kale ayaad kala xidhiiri doontiin waxaan samayn doonaa isagaan idiin dhigi doonaa wixii sharaxa ee cashirkaa ku saabsan waxayna noqonaysaa cashirku markuu dhammaado isagay kolley u taallaa siduu inoogu soo haba halkan u dhex keeni doono tashbiihu tamhiili culimmadu saddex aragtiyoodoo kala duwan bay ka leeyihiin tashbiihu tamhiili meelo badan oo laysku hayaana way jirtaa oo tashbiihu tamhiiliya tashbiihu tamhiili haddaba saddexda madhab ee ku jira oo nin kastiba siduu u yaqaano iyo cidda hogaaminaysa iyo culimada ka mid ah insha allah dib ayaan sheekh xuseen aan kala xidhiiri doonaa haddii ilaha yidhaah halkaa ayaynu kaga baxaynaa tashbiihu tamiili waxaynu qaadanaynaa maanta tashbiih dimni waa la yidhaha tashbiih dimni culima tashbiiha aan soo maraynay oo dhan magacayna inoogu sheegin buu leeyahay ilayn oo imikuunaan ogaanay magaciisa tashbiiha markii tashbiih dimni la yidhi waaa la ogaaday kii hore talow muxuu ahaa tashbiihiyadii hore muxuu ahaa mid tamsiili baynu soo lahayn midna mufrad baynu soo lahayn maxay ahaayeen waxaa la yidhaahdaa tasriixi baa la yidhaha hore wuxuu dooni ha ahaadee wixii kaa horreeyey oo dhani waa atashbiih atasriixi baa la yidhaahdaa waa tashbiih tasriixiya kolkaa kan maanta aynu bilaabanayno atashbiih dhimni baa la yidhaha atashbiih dhimni macnihiisu waxa weeye waa tashbiih aan sidii la yaqaanay ee tashbiiha loo dhigi jiray aan loo dhigaynin oda arki doona kolley waxa weeyaan tusaale ahaan xukun baan sheegi doonaa xukunkaa waxoogaa buu qalbigiinnu iyo maskaxdiinnu ayaro diidi doontaa xukunka ay maskaxdiinnu diidayso ee qalbigiinnu iyo caqligiinnu uu shakiga ka muujiyey ayaan daliilu keeni doonaa halkaa tashbiih baa ku jira haddaba qarsoon ragga aadka iyo aadka u maskaxda badan ayuu u muuqanayaa tashbiihaasi si weyn ayuu ugu muuqanayaa waxaan ku idhi tashbiihu tamhiili waa inaan xukun qariiba sheego xukunka qariibka ah aan sheegay ayay waxoogaa naftiinnu yaro diidaysaa markaasaan daliilkii ka dambaysiinayaa kolka waxay ka dhigan tahay war xukunkan qariibka ah ee caqligiinu diidan yahay waa kan aan daliilkiisa idiin sheegay oo kale kolkaa laba tashbiih baa isku jira laakiin mushabax meesha kaaga muuqdaa ma jiro mushabahunbihii meesha ka muuqdaana ma jiro aadaatutashbiih meesha ka muuqdaa ma jiro wajushabah meesha ka muuqdaa ma jiro keliya waxaad ku fahmi kartaa ardayow xukun qariiba oo wixii sugayey uu berber yaallo intaa unbaad ogaanaysaa maxaanku idhi xukun qariib ah oo wixii hee sugayey ee ogolaanayey uu berber yaallo tusaalaan ku siinaya ninbaa canaan ii soo jeediyey waxoogaa ayuu i canaantay waad naxdeenoo waad yaabteen anna waan qoslay canaan lagu qosla miyaad horta canaan lagu qoslaa miyay jirtaa may ma jirto waxoogaa maydaan yaabaynin qosalkaygan maydaan la yaabayn canaan baan ku qoslee waad yaabayse war waa maxay canaanta lagu qoslaya markaasaa nidhi hayla yaabina arrin lagu qosli waa arrin lagu farxa weeyaane ama arrin maasha allah ah weeyaan daliilkii baan keeno waxaan idin idhi dawaduba way qadhaadhahay markaan qosluun baan ku idhi dawaduba way qadhaadhahay kolkaa maxaan uga jeedaa qosalkaygan canaanta aan ku qoslayo eed ila yaaban tihiin waa dawadii oo kale daahirkaygu sare waa qadhaadh laakiin jidhkaaga faa'iiday u leedahay kolka waxaan ku yidhi faa'iidada dambe ee mustaqbalka ayaan eegayaa yoonu ku farxaya abaan ku yidhi canaanta kolkaa tashbiiha ku jiro kale maxaa la odhanayaa tashbiih adimni baa la odhanaya tashbiih adimni daa'iman waxaad sheegaysaa wax caqliga aadamuhu waxoogaa u yaro diido caqliga aadamuhu waxoogaa ma yaro diiday oo shaki ma ka muujiyey kadib maxaad samayni waxaad samaynaysaa daliilkii sugayey unbaad ka dambaysiinaysaa atashbiih adhimni baa la yidhi alamila qaala abu tamaam laa tunkirii caطla اlkariimi min alghina faasaylu xarbun lilmakaani اlcaali laa tunkirii inanay ha inkirin cadala alkariimi qof sharaf lihi inuu ka qaawanaan karo min alghina shilinka iyo lacagta inuu ka qaawanaan karo fasaylu daadkuba xarbun wuxuu dagaal kula jiraa lilmakaani makaanka alcaali aadka u sareeya haddaba gabaygan waxaa ku jira waxoogaa wax caqligeennu diido ninkani qof dhadiga ayuu iska sasabayaa wuxuu yidhi laa tunkiri ha igu inkirin cadala alkariimi qof sharaf lihi inuu ka qaawanaado min alqina qaninimo caqligaagu waxoogaa markaadan si caqliyaysan u miisaamin ee si yaroo degdega aad u qiimayso u diidaya war sharaf buu leeyihiyo shilin ma haysto kaladaa baa lagu odhanaya sharaf buu leeyahay iyo shilin ma haysta kaladaa waayo qofku hadduu sharaf leeyahay waxaad iska malaysanaysaa inay bahashuna iska agtaaltaal ayaad iska malaysanaysaa kolka wuxuu yidhi ha inkirin inanay qof sharaf leh haddaad shilin ka weydo buu yidhi qof sharaf leh haddaad shilin ka weydo ha inkirin waa wax jiro oo dhab ah buu ku leeyahay oo qofka sharafta leh lacagba inuuna haysanba iska badanba saasuu ku leeyahay kolka caqligaagii wuu yaro diidayaa daliilkiibuu keenay buur oo kale sidaa ayna biyuhuba buurta u koraynin ayayna adduunyaduna iyo shilinkuna qofka sharaftale ayna ugu imanaynin dee u bixinayaaba kolka waad aragtaayo haddii tashbiih samee lagu yidhaa sharigaa hore ayuu mushabihu ku jiraa sharigan dambe ee daliilka iyo mushabihiigii baa ku jira tashbiiha noocaaya ahdaadkii ma muuqdo oo washabihi ma muuqdo oo tashbiiha taqaanay oo dhan dimni baa la yidhaahdaa haddaba ardayow tashbiihan waxaad ku garataa uun wax caqligaagu diido daliil loo sheegayo weeyaan af carabiga markii baadhid lagu sameeyey waxaa la ogaaday inuu dhaco boqolkiiba sagaaliyo sagaashan gabayada inuu ku jiraa la ogaaday tashbiihu dimni boqolkiiba sagaaliyo sagaashan yuu ku jiraa tashbiih wuxuu ku jiraa wuxuu ku jiraahdaa gabayada af carabigu ku jiraa qur'aanka ayaan anigu baadhid ku sameeyey wax aad iyo aad u yar aad iyo aad u yar ayaan ka helay tashbiiha dimni oo ku jira ilaa heer markii dambe is-idhaaxdaba ama naftayda ku qanciyaba in la odhan karo gabaygunbuu ku jiraa tashbiihu dimni gabayada unbaa laga helaa laakiin waxoogaa waxaan ogaanay markii dambe baadhid badan oo samaynay oo la odhan karo ilaa waxaan ka baadhay marka la eego qur'aanka waxaan ka baadhay sagaashan kitaab oo kitaabka qur'aankaa ah sharxa ayaan ka baadhay kolkaa waxaa la odhan karaa dee kutub gaarkoogana uga hadlashaa way jirtaa qur'aanka oo la odhan karo waxay ka hadlaan min alfaatixa ilaa birabinaas ka hadla balaaqadooda way jiraan ama waddankeenna ha yaallinoo amaan aragno ama makaatibteennan iyayna ilaa hadda keenin kolkaa adigu kutubta aan baadhidda badan ku sameeyey waxoogaa yar baan ka helay in la odhan karo tashbiiha dimnigu ku jiraa weynanka laakiin waa gabayada gabayadu u badan yahay laa tunkirii inkirin inanay cadala alkariimi qofka sharafta lihi inuu ka qaawanaan karo min alhinaa qaninimo inuu ka qaawanaan karo ninkani naftiisuu la hadlayaa iyo gabadh buu la hadlayaa labadaba way jiraan naftiisuu la hadlayaa dhexaaji laa tunkirii ha inkirin inaney ama nafeey cadala alkariimi qof sharaf lihi inuu ka qaawanaan karo min alhinaa qaninimo fasaylu daadkuba xarbun wuxuu dagaal kula jiraa lilmakaani makaanka alcaali aadka u sarreeya tashbiihu dimni weeyi wa qaala ibnu ruumi ninkii ibnu ruumi la odhan jiray wuxuu yidhi qad yashiibu lfataa walaysa cajiiban an yura nawru fi lqadiibi raiibi qad yashiibu waxaa ciraysan kara alfataa inanka ayaa ciraysan kara walaysa cajiiban wax lala yaabana ma aha an yuraa in lagu arko annawru ubaxa fi lqadiibi laantii arradiibi qoyanayd laan yaroo qoyani inay ubaxaysataa wax lala yaaba maaha buu ku yidhi haddaba la soco halkan tashbiihu dimni baa ku jira wuxuuna yidhi qad yashiibu lfata shadrigii hore maanta waa intaa qad yashiibu lfata weeyi qad yashiibu lfata waxaa ciraysan kara inanka ayaa ciraysan kara kolkaa alfata waa inan yar oo da'yar weeyi magaca sidaad ka dhadhansanayso alfata ah qad yashiibuna wuu ciraysan karaa buu ku yidhi horta arrinkaa caqligaagu ma waa caruuriyo ciruu leeyahay ka waran waa caruuriyo ciruu leeyahay waxoogaa waxaa la moodaa caqligeennu kasoo yarboodayaa hadda markaadan si weyn u miisaamin eedan meelo badan wax ka eegin eeg wahlada koobaad caqligaagii wuu yar diidaya qad yashiibu lfataa wuu ciraysan karayaabaynu nidhi inankii waxoogaa buu caqligeenni ka soo yarbooday daliil buu u wuxuu yidhi walayse cajiiban wax lala yaababa ma aha an yura nawru in ubaxa lagu arko fi lqadiibi raiib laan yaroo qoyan war laan qoyan horta ubax maa lagu arki karayn buu yidhi waa lagu arki karaa dee laantuba markay laan tahay ubaxaysataaba kolkaa ciradaniba waa ubax qoyaankanina waa dayaridii laanta inan ka yarina hadduu ubaxayste iskadaa kolkaa ninkani wuxuu ku jira ibnu ruumi qadiyadan dood badan baa ka dhacday horaan idinku soo yaro tilmaamaye markii cirada laga doodayey ee lalahaa ciradu qiimay leedahay iyo qiimo male ayuu isagu ku jiray raggii odhan jiray maxay ciradu waa xaweyaan wax lala yaaba maaha da'da qofkana ma tilmaanto raggii qaatay ku jiray kolkaa ciradu ammaanayayo ubax buuba ka dhigayba ereyga nawr a ah, nawr haddii nuunka la kordhabo nawr la waa ubaxa haddii nuunka la godo nuur la yidhaahdana waa iftiinka weeyaan kolka iminka nuur maaha keeniniya waa maxay waa nawr waa ubax markaa ubaxu wuu kala jiraa af carabiga ubaxani wuxuu noqonayaa ubaxa cad ubaxa ayuu midi cas yahay midina huruud yahay midina cad yahay ereyga nawr ihi eh waa ubaxa cad weeyaan kolkaa ubax cad oo laan ku yaala unbaananu u haystaa buu yidhi markaa qad yashiibu waxaa ciraysan kara alfataa inanka ayaa ciraysan kara walaysa cajiiban wax lala yaaba ma aha an yuraa in lagu arko annawru ubaxa cad filqadiibi laantii alradiibi qoyanayd laan yaroo qoyan inaad ubax ku aragto wax loo qaadan waayo maaha buu ku leeyahay tashbiih dimni baa halkaa haddaba ku jiray ardayow wa qaala abu ayib abu ayib baa yidhi man yahun yaasu lilhawaanu yshul waxa u sahlanaada alhawaanu dulliga ayaa calayhi dushiisa u sahlanaada qofku hadduu liito dulliyoo dhan ayaa u sahlanaanaya maa lijurxin dhaawacu ma aha bimayitin mayd lagu sameeyo iilaamun wa xanuunihi kolkaa wuxuu ku yidhi man yahun qofka liita yashul ilhawaanu calayhi haddaad liidato akhlaaqiyan haddaad u liidato waxa afkaaga waxa aad xubnahaagu qabtaana wax laga naxo unbay noqoni waxa aad ku fikirtaa wax laga waxbaba ka xishoon maysid buu ku yidhi qofka liitaa waxbaba kama xishoodaba man yahun qofka liita yashul waxa u sahlanaada alhawaanu dulliga ayaa calayhi dushiisa u sahlanaada dulliyoo dhan ayaa u fududaada qofku hadduu yahay caqligeennu may ka warrama horta waa run laakiin haddana caqligood muna ku odhanayn oo sidee bugu xun yahay haddana xumoo dhan ugu sii sahlanaanayaan caqligaagi wuu isweydiinayaa daliil buu u keenayoo wuxuu ku yidhi ilayn waxa xun qalbiga ayaa ka xanuunsada ee qofkani qalbigu ka dhintay waa meydoo kale buu kuyidhi maa dhaawac bimayitin meyd la dhaawaco iilaamun de wax xunuuna ma yeelanayo haddaad meyd dhaawacdo ma xanuunsanayo kolkaa qofkani waxa xumo oo dhan uu uga xishoon waayey waxay ka dhigan tahay qalbigiisiibaa meyda kolka wax alla wuxuu diidayo ma ama wuxuu diidaya ma jiraan buu ku leeyahy man yahuun qofka liita yashul waxa u sahlanaada alhawaanu dulliga ayaa alayhi dushiisa u sahlanaada intaasi waa mushabihi baa laga qaadanaya waa shaygii qariibka ahaa ee inuu suurtagal yahay la caddaynayey maa lijurxin dhaawac uma sugna bimeyitin mayd la dhaawaco iilaamun wa xanuunihi intan dambena waa daliilkiio waa mushabahunbihigii daliilka mushabahunbihigii baa ku jira markaa culima halkaa waxaynu kaga soo baxnay tashbiihii dimniga loodhan jiray durtaba halkan waxa kuu caddaaday tashbiihu dimniga imise tusaaluu inaga siiyey saddex tusaale saddexdiiba maxay yihiin wax qur'aanhina kuma jiraan wax amilo caadihi kuma jirto saddexdiiba maxay noqdeen saddexdiiba gabay bay noqdeen markaa saddexdiiba waa gabay bay noqdeen waa siduu gabayga ugu badan yahay ayaad ku garan kartaa albax qad yanxu wuxuu u qasdi karaa alkaatibu ninka qoraagi ihi wuxuu u qasdi karaa aw shaacir ninka gabayaagi ihi wuxuu u qasdi karaa ogol yahay inuu gabayga ka bixi karo oo alkaatib buu meesha keenay kaatibku dee gabayaa ma aha kitaabadiisuu gadhex gelin karaa buu kuleeyahay markaa qad yanxuu wuxuu u qasdi karaa alkaatibu qofka qoraagiihi aw ishaaciru ama qofka gabayaagiihi manxan jiho ayuu u qasdayaa min albalaaqati balaaqada ka tirsan yuuxii fiihi wuxuu ku dareensiini bitashbiihi tashbiihi buu ku dareensiin min ayri an yusarixa isagoon cadaynin bihi tashbiiha fii suuratin suurad aan ku cadaynin min suwarihi macruufa suurooyinkiisii la yaqaanay ah suurooyinka la yaqaano ma garanaysaa waa in mushabaha iyo mushabahunbiguba ay wada sheegnaadaan yafcalu daalika arrinkaa wuu samaynaya nusuucan jiidasho ama leexad ila alibtikaar ikhtiraaca xaggiisa uu u leexanayo inuu wax cusub soo kordhiyo ayuu ninkani xiisaynaya wuxuu sidaa u samaynayo wa iqaamatan iyo oogid lidaliili daliil uu oogayo cala alxukmi xukunkii alladii xukunkii asnadahu uu u tiiriyey ila lmushabbah wa ragbatan iyo jacayl fii ikhfaai tashbiih tashbiiha qarintiisa uu jecel yahay lianna tashbiiha tashbiihu kulamaa daqa markasta uu daqiiq noqdo ama uu qarsoonaado wa khafiyun uu khafi noqdo qarsoonaado kaana wuxuu noqonayaa ablaq kii balaaqo badan wa afcal fi nafsi naftana raadayn badan oo ficil badan kaga tegaya undur bal eeg haddaa beyta abi tamaam abi tamaam beydkiisa eeg waa beydkii hore fainahu yaquul wuxuu leeyahay liman yukhaaibuhaa tuu la hadlayo ayuu ku leeyahay laa tastankirii ha inkirin khuluwa rajuli ninku inuu ka qaawanaado ama uu ka madhnaado alkariimi sharafta lihi min alhinaa maal iyo hanti faina daalika kaasi laysa cajiiban wax lala yaaba maaha lianna qimama aljibaal buuraha ugu sarreeya wahyo ashrafu lamaakin iyadoo ah makaanada meeshii ugu sharafta badnaa wa aclaaha uguna dheeraa laa yastaqiru fiiha kuma sugnaadaan maau sayli biyaha buu ku leeyahay dooxyadu alam talmaxuuna halkaa miyaadan ka eegaynin or miyaadan arkaynin lamxadu waa milicsi miyaadan si yaroo fudud uga arkaynin tashbiihan buu ku leeyahay tashbiih alam tara war miyaadan arkaynin annahu abu tamaam almaxruum alghina ee hantida laga hoojiyey biqimati ljabal buurta meeshii ugu sarraysay inuu ku shabahay waqad khalad iyadoo ka maran min maai biyihii laagaha iyo dooxyada iyadoo ka maran walaakinahu lam yadac dalika arrinkaa ma dhigin sariixan si cad uma dhigin oo ninka sharafta lihi waa buuroo kale ma odhan bal ataa uu la yimid bijumlatin jumlo mustaqilatin ka madax bannaan oo daliilo kale u ah wa damanaha hada almacnaa macnahan uu dhexgeliyey fii suurati burhaanin isagoo daliilo kale uga dhigaya wayaquul ibnu ruumi wuxuu leeyahay ninka ibnu ruumi la yidhaah ina shaaba inanka da'da yari qad yashiibu wuu ciraysan karaa walam tataqadam bihi sinu daduna horay iyadayna hormarinin oo isagoon gaboobin buu ciraysanaya wayna daalika kaasina laysa bicajiib wax lala yaabo ma aha fa ina alghusna laanta alqada qoyan alradba ee qoyani qad yadhar fiihi waxaa ka muuqan kara azahru labyad ubax cad baa ka muuqan kara fabnu ruumi ninka ibnu ruumi la yidhaahuna halkeennan lam yati lama iman fainahu lam yaqul ma odhan ina alfataa inanka waqad khaaladahu shaybu kiyay ciradu kusoo dhigtay waqad wakhadahu shaybu kiyay ciradu kusoo dhigtay wakhada waxa weeye markaynu nidha hebel tinkii ciraa kusoo dhigay soo ma nidhaa wakhada baa af carabiga loo isticmaala wakhadahu shaybu tinkii ciraa kusoo dhigay wakhada waxaa jiro kioo sida majhuulka loogu dhawaaqo oo wukhido la yidhaahbaa jiroo wukhida waxaa lagu macneeyaa degdega iyada lagu macneeyaa wukhida wuu degdegay baa la yidhaahdaa waqad wakhadahu shaybu tinkii cirakiyuu ku soo dhigay kalghusni laan baabad moodaa alratiibi qoyan xiina ishaarihi markuu ubaxaysanayo walaakin ataa fiihi wuxuu la yimid walaakin ataa bidaalika arrinkaa wuu la yimid dimnan si qarsoon ayuu ula yimid wayaquul abuu ayib wuxuu abuu ayib yidhi ina aladii ka ictaada alhawaana dulliga ka caado dhigta yasulu calayhi waxaa u sahlanaadaa taxamuluhu inuu qaado walaa yata'allamu lahu kamana xanuunsanayo walaysa haada liddicaau iddicaahani maaha baailan mid baaila lianna almeyta meydka idaa jurixa marka la dhaawaco laa yata'alla ma xanuunsado wa fii daalika kaa waxaa ku sugan talmiixun ishaarid bitashbiihi tashbiih la ishaarayo fii hayri saraaxatin si cad hayrkeedna loo ishaarayo fa fi labyaati alaaa saddexda bayd dhexdooda tajidu ardayo waxaad ka helaysaa arkaana tashbiih arkaanta tashbiiha ayaad ka helaysaa wa talmaxuhu walaakinaka adigu laa tajiduhu heli maysid fii suuratin suurad ka heli maysid min suwarihi suurooyinkiisiiya allatii suurooyinkii carabtaha aad soo baratay wa haada kan yusamaa waxaa lagu magacaabaa markaa bitashbiihi dimni baa layidhaha alqaacida qaacidada sagaalaad bal hadda culima aynu eegno atashbiihu dimni tashbiiha laa yuudacu fiihi aan loo dhigaynin almushabahu mushabaha ka wax loo egaysiinayo iyo wlmushabahu bihi ka loo ekaysiinayaba fii suuratin suurad oo min suwari tashbiih tashbiiha suurooyinkiisii almacruufati la yaqaanay ah bal yulmaxaani waa la ishaarayaa fi tarkiibi hadalka dhexdiisaa laga ishaarayaa wahaada nawcu noocan yu'taa bihi waa lala iman liyufiida si uu u faa'iideeyo ana alxukma xukunka alladii xukunka usnida loo tiiriyey ila lmushabax loo tiiriyey mumkinun suurtagal inuu yahay xukunkan inuu suurtagal yahay unbaa la doonayaa in lagu caddeeyo kolkaa waa shay qariiba weeyaan oo wixii suurtagalnimadiisa iyo daliilnimada u ahaa la keenayo namuudaj qaala mutanabi baa yidhi nin iyo aabbihii buu ammaanayey gabayga markuu tirinayey mutanabi inan iyo aabbihii ayuu doonayaa inuu ammaano gabaygan ayuu tiriyey waasbaxa shicri minhumaa fii makaanihi wa fii cunuqi lxasnaa'i yustaxsanu lciqdu nin iyo aabbihii ayuu ammaanay wuxuu yidhi wa asbaxa wuxuu noqday shicri aniga gabaygaygu minhumaa labadan xaggooga fii makaanihi bartii loogu talagalay gabaygaygu sawka bartii loogu talagalay dhacay buu markaa labada nin ammaanay wa fii cunuqi lxasnaa inanta quruxda badan qoorteeda ayaa yustaxsanu alciqdu dahabkuba uu ku soo baxaa buu yidhi dahabkuba wuxuu qurux yeeshaa inan qurux badan markii loo xidho gabayguba wuxuu qiimo yeeshaa qofkii lahaa marka la ammaano qofkii ammaanta iska lahaa markaad ammaanto ayuu gabayguba qiimo yeelanayaa buu doonaya inuu yidhaah wa asbaxa wuxuu noqday shicri aniga gabaygaygu minhumaa labadan waa laba isdhalay eh fii makaanihi bartii loogu talagalay buu noqday kolkaa wuxuu markuu yidhi gabaygaygani alla ilaahay wuu ku soo baxay su'aalaa laisweydiinaya oo sideebuu gabaygaagu ugu soo baxay markaasuu daliilu keenayaayo wuxuu yidhi wa fii cunuqi alxasnaa'i yustaxsanu lciqdu inanta quruxda badan qoorteeda ayuu dahabkuba ku soo baxaa buu yidhi kolkaa nimankanaa gabaygayga iska laha iska mutay wa qaala wuxuu yidhi isla isagii unbaa hadlaya kiramuun tabayana fii kalaamika maailan wayabiinu citqu lkhayli min aswaatiha karamun sharaf ayaa tabayana ka cadaatay fi kalaamika hadalkaaga maafilan isagoo cad hadalkaagan sharaf baa ka muuqata wayebiinu wuu muuqanayaa cidqu lkhayli fardaha aadka u qiimaha badan qiimahoogu min aswaatiha codkoogu ka muuqda waxaa jiri jiray hore waxaan idinku sheegay faraska in laba qiimood laba arrin laga qiimayn jiray maxay labada arrimood maad garanaysid okay waa sax waa dhegta iyo dhogorta ayaa faraska laga qiimeeyaa baan idinku idhi horay haddaad carabta eegtiin taariikhdii farduhu ay lahaan jireen dhegta iyo dhagortaba waa laga qiimayn jiray qiimayn saddexaad baa maanta inoogu soo timid waa codka faraska cidiisa marka la qiimaynayo habka uu cida u samaynayo ayaa la eegayaa markaa fardaha cidooda ayuu qiimahoogii adadeegoogii uu ka muuqanayaa buu ku leeyahay karamun sharaf ayaa tabayana ka caddaatay fii kalaamika hadalkaaga maafilan si cad sharaf ayaa hadalkaaga si cad uga muuqata buu yidhi okay talow haddaba sharaftaa hadalka qofkan sida cad uga muuqata waa maxay waynu isweydiinaynaa daliil buu u keeno wuxuu idhi wayabiinu wuu muuqanayaa oo wuu caddaanayaa cidqulkhayli fardaha qiimahooguba min aswaatiha codkoogu ka muuqanaya oo adiga miyaadan ogayn haddii la doonayo in lagu miisaamayn laga hadlinayo maahmaaha carbeed baa odhan jirtay takallam litucrafa war bal hadal si lagu garto markaad hadasho waxaa la ogaanayaa caqligaagu intuu la eg yahay qiimahaagu sida uu yahay fikirkaagu wuxu uu yahay waxaa tahayba hadalkaagaa lagaa garanaya insaanku waa labada yaryar waa kay carabtu eh, eh, maamaadu ay ahayd insaanku waa labadiisa yaryar baa lagu qiimeeya waxba jidhkaaga weyn la maayo waa tashbiihu tamiili wuu ka shaqaysan yahay kolley kitaabka inooga shaqeeyey layliska koobaad bal hadda bayin waxaad caddaysaa ardayow almushabaha ka wax lagu shabahayo ka mushabahe wax u egaanaya iyo wlmushabaha bihi ka loo egaanayo iyo wanawca tashbiih fii maa yaati maca dikri sabab kolkaa intaba kitaabkeennu wuu ka shaqaynayaa afarta qodob ee halkaa lagaaga baahan yahay afar qodob baa lagu leeyahy halkii tusaalaba afar jawaabood ka soo saar baa lagu leeyahay mushabaha soo saar oo mushabahumbihiga soo saar oo tashbiihu inuu dimni yahay inuu kayru dimni yahay ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم ولسيف حد حين يسطو والرونقون ضحوك وحو آد قصلا إلى الأبطال جيسية أيو قصلا لقد سوى قاعد بيقول نينكن جيسية وهو يروعهم مو بكيابي به أرقق حبو كطورا أرقيسية ولسيف سيفتب حد أفضى إلى ذهي حين يسطو مركو بوديو والرونقون يفتين wuxuu ku leeyahay nin buu ammaanayaayo waa kii gabayaagu ay tartan ku galeen geesinimada kolley anigu waxaan siiyey geesinimada inuu qaaday mutanabi inuu qaaday beydkiisii inuu ku qaaday ayaan horay u soo marnay kolkaa rag badan baa ka qayb qaatay arrinkan geesiga lagaga hadlayo kolkaa buxturi beydkan iyo beydad kale ayuu kaga qayb qaatay oo wuxuu yidhi daxuukun wuxuu aad ugu sii dhoolla caddeeyaa ilal abdaal geesiyada halka ay raggu isku dooxayaan gaar ahaan geesiyada markuu helo markaaunbuba sii qoslaa buu geesi kula dagaalamaya ka waran maaha hadda fulay fulaygwil inuu jabi baad iska sii garanaysa ayuu kahor carariye geesi aad garanaysa inuu midkiin dhiman marka aad isku soo socotiin markaa unbuu ninkani sii dhoolla caddeeyaa buu yidhi waa geesinimadiisu halkay gaadhsiisantahay buu doonayaa inuu sheego daxuuku wuxuu aad ugu qoslaa ilalabdaal geesiyada ayuu u qoslaa iyaguna maxay sameeyaan markaa geesiyada kale maxay sameeyaan wahwa yaruucuhum wuu ka nixiyaa markaasay naxdin isku dhex daataan iyagu halkay geesiyadu ka naxsan yihiin ayuu isagu ka sii qoslaa buu yidhi laba sifo ayuu ninkani leeyahay markaa labada sifo waa qosolka uu dagaalka usii qoslayo iyo naxdinta geesiyadu ay kasii naxayaan kolka wuxuu ku yidhi seeftiibuu daliilu keenayoo walisayfi seeftuba xadun af bay leedahay xiina yastu markay sidaa u boodayso wa rawnaqun iyo iftiin haddaad aragta nin seef lagu dhufanayo marka seefta saa la yidhaa fallaadhihii cadeedda iyadoo cararaysa markay isku dhacan mayna seeftu wac odhanaynin wac bay odhanaysaa seeftaasi dee af ay wax ku dishana way leedahay iftiinna way leedahay oo iftiinka dadkaa jecel kolkaa ninkan dhoolla caddayntiisa iftiinku ka dhigaya cabsida uu cadowga iyo geesiga ku beenayana afkii ay seeftu wax ku dilaysay ayuu ka dhigaya qaal mutanabbi wuxuu ihi waa tashbiihu eh, dimni weeyaan mushabbihu kolley waa shadriga mushabahunbihiguna waa shadriga dambe weeyaan mushabahunbihiguna waa shadriga dambe wa qaala mutanabi mutanabi wuxuu yidhi wmin alkhayr budusay bika canii asracu suxbi fi lmasir ljahaamu wa min alkhayri khayrkaba waxaa ka mida buu yidhi budu saybika waxbixintaada habsaantay canii aniga iga habsaantay buu yidhi asracu suxbi daruuraha waxa ugu orod badan filmasiir xagga socodka aljihaam daruur xagaa daruur xagaa wax ka orod badani ma jirto roobna ma wadate waa dhaxanuun buu yidhi ninkan waxaa lagu dhacay mutanabi ballan baa loo qaaday waxaa lagu yidhi waxbaanu kula qabanaynaa arrinkaa annagaa wax kaala qabanaynaa waxweyn baanu kula qabanaynaa oo hanti iyo waxbaanu kugu caawinaynaa arrinkii markuu sidaa u dhacay ayay cidiba u juuqi weyday waa sayfudawla ninka odhanaya haddana ka aamusay maogtahay markii ballantii lagaga baxay ninkani xariif buu ahaa ayuu wuxuu sameeyey ma xanaaqin ma caayin waxba ma odrhanin gabay buu tiriyey la wa min alkhayri budu saybika canii khayrka hantidaa ka ereyga khayra ma taqaanin culimo hantida maalkaa ka wa min alkhayri maalkaygaba waxa ka buu yidhi maalka aan leeyahayba maalka intaan aniga ii tirsanee maqalka iigu jirtaaba waxa weeyaan buu yidhi budu saybika wax bixintaadii iga habsaantay ma garan canii xaggayga ballanqaadkii berigii iga habsaamay waan tirsadaayo kolley maqalkayga hantidayda markaan tirinaya waan ku darsadaa buu yidhi tii ya daliil buu keeno wuxuu yidhi waxa soo degdegoo dhaniba khayr male buu yidhi sow ma habsaamin weynaa buu yidhi waxaa soo gurguuranaya waxaan la malayn karayn oon la tirin karaynin ayaa soo gurguuranaya buu yidhi wuxuu tilmaamayaa markaa wax kastoo soo degdegaa inuuna qiimo badan samayn asracu suxbi daruuraha ka ugu dheereeya filmasiiri xagga socodku aljahaam waa daruur xagaa daruur xagaa qabow mooyaane roob ma kolkaa haddii wax degdego un lagu farxi lahaa daruur xagaa ku farxi lahayn buu yidhi kolkaa iska jeclow shayga kaa habsaama tashbiihu kolley waa dimni waad aragtaa daliilkiina wuu wataa wa qaala isla isagiibaa haddana doonayo inuu hadlo gabay ayuu tiriyey la yidhaa la yucjibanna madiiman xusnu biizatihi wahal yaruuqu dafiinan jawdatu lkafani laa yucjibanna yuuna waxba ka yaabinin madiiman qofka la dulmiyey xusnu bizatihi labiskiisa wanaagsan u xidhan yahay qof la dulmiyey hadduu soo xaragoodo labiskiisa u miyaad eegi may waxba labiskiisa ha eegin buu ku yidhi hee oo maxaa yeelay wahal yaruuqu maqiimuu u kordhiyaa dafiinan meydka jawdatlkafani kafan qaali haddaynu ku xidhno horta meydka waran haddaynu kafan qiimo badan qiimo badan ku xidhno qiima miyuu yeelanayaa waa maya kolkaa wuxuu nin la dulmiyey qalbigiisa ayaa warwaraya oo naftiisa ayaa dhibaataysan oo isaga ayaa gudihiisa ayuu dagaal ka socdaa ilan waa la dulmiyeye kolkaa waxaa jira qof la dulmiyey waxba dushiisa sariya labiskiisa ha eegin waxaanu haystaa buu idhi mayd kafan qiimo badan lagu xidhay oo kalun inuu yahay laa yucjibanna yuuna ka yaabinin madiiman qofka la dulmiyo xusnu bizatihi labiskiisa wanaagsani wahal yaruuqu miyuu ka yaabiyaa wuu cajabgeliyaa dafiinan meydka la aasayo jawdatulkafani kafan qiimo badan haddii aa lagu xidha la yidhaah tashbiih waa tamiili waad aragtaa ee waxa wey waa dimni baan ujeedaa tashbiih waa tashbiih dimniya waad aragtaa wa qaala wuxuu yidhi waa isla mutanabigiibaa maanta ina haysta wma ana minhm bاlcayshi fiihim walakin maadinu dahabi raqaamu wamaa ana anigu minhum reerkanka mid ma ihi bilcayshi fiihim nolosha aan la noolahayna ogala mid ma ihi reerkan waan la noolahaye laakiin ha u qaadanin inaan reerkan ka mid ahay buu yidhi arrin qariiba miyayna ahayn wuu la degan yahay una ka soo toosaa markaasuu haddana leeyahay reerkan waan la deganuhuna ka mid ma ihi oo sawdiga la deganba ma daliil kaley u baahan tahay kol haddaad la degan tahayba inaad ka mid tahay daliiluma baahna markaasuu yidhi arrinkaa aad igu inkirsan tihiin aan idin leeyahy waan dahabku horta halkee laga helaa buu dahabka dhulkaa laga faqaa soo maaha dee dahabkumuuna carro dhex oolin war dahab baan ahay ciid dhex buu yidhi dadaan qiimahaygaba aqoonin ayaan la deganahay buu yidhi dhex joogaa kadibna dahab ciid dhex yaallaan ahaye waxba hallay hayla yaabina buu yidhi wamaa ana anigu minhum reerkan ka ma ihi bilcayshi bisababi alcayshi nolosha aan ku noolahay fiihim dhexdoodana uga mid ma ihi walaakin macdinu dahab dahabka asalkiisuba arraqaamu waa ciidda dahabkuba ciid iyo caru dhex yaala tashbiihani maku u muuqataa inuu yahay dimni waa tashbiihu dimni weeye wa qaala abu firaas wuxuu yidhi abu firaas ninkii la odhan jiray sayadkurunii qowmii idaa jaada jidduhum wafi laylati dalmaai yuftaan qad lbadru ninkan waxaa dhacday eh, eh, abu firaas gabayaaga sidaynu ku soo sheegnay waa ninka isagoo gabaya ah haddana geesi dagaalama ahaan jira safka hore ka dagaalgala noloshaa lagu qabtay markii uu cabanayey jeelka yurub isagoo afar sano ku jira ayuu gabayga tiriyey markaasuu yidhi sayadkurunii waxa i xusi doona qowmi aniga tolkay ayaa i xasuusan doona idaa jada jidduhum dhabtu markay dhab noqoto arrimuhu markay qadhaadhaadaan ayay tolkay itabaan buu yidhi laakiin marka farxadaha iyo xafladaha iyo marka xaggaa loo jiro ani cid tabta buu yidhi markay arrimuhu qadhaadhaadaan unbaa la itabaa sayadkurunii waxa itabi doona buu yidhi qowmi aniga tolkay ayaa itabi doona idaa jadda jidduhum dhabtu markay dhab noqoto daliil buu u keenayo wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaa habeenka madow dhexdiisa ayaa yuftaqadu la tabaa albadru dayaxaba horta dayaxa goormaa la tabaa marka qudcurku ba'naado unbaa la horta dayaxii imisuu ahaa bishu imisay ahayd waxa weeye madowgi markii loo baahdo inta badan miyiga inaynu waraysanno weeyaan dadka miyigaa yaqaane wa fii leylati dalmaa'i habeenka madow dhexdiisa ayaa yuftaqadu la tabaa albadru dayaxaba tashbiihu inuu yahay demni way kuu muuqataa iyo mushabaha iyo mushabahun bihigu waxay kale yihiin tasdaximu lqusaatu fii baabihi wlmanhalu lcadbu kaiiru zixaam nin sheekha ayuu ka hadlayaa wuxuu yidhi tasdaximu waxa iscidhiirida alqusaatu dadka u soo qasdaya ayaa fii baabihi albaabkiisa isku cidhiiriya albaabkiisa meel wlmanhalu caalka alcadbu biyaha macaani kaiiru zixaam uu cidhiiri badan yahay kolkaa cilmibuu ku tilmaamayaayoo wuxuu yidhi ninkaa cilmigiisa waxaad ku garan kartaa albaabkiisaba meel la kala maro lama helo markaasuu daliilu keenayoo ilan ceel biyo macaan oo kale weeyi bay ka dhigan tahay ceelka biyaha macaanba waa laysku cidhiidhiyaaye ardayow tashbiiha layliska labaad bal haddayla eg bayin waxaad caddaysaa atashbiiha sariix tashbiiha sariixa wa nawcahu iyo noociisa wa tashbiih adimni iyo tashbiiha dimniga ah fii maa yatii waxa soo socda sariixii iyo dimnigiibaa layskugu kaa daray iminka qaala abulcataahiya wuxuu yidhi abulcataahiya waxaan filayaa beydka inuuna abulcataahiya lahayn abulcataahiya inuuna beydka lahayn bay ila tahay aduu beydka qolooyin badan wax kalay siiyaan dadbaa imaamu shaafici haddaa siiya imaamu shaafici laftiisu inuuna lahayn bay ila tahay qaala abulcataahiya ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ترجو waxaad filanaysaa annajaata badbaado ayaad filanaysaa inaad badbaado ayaa doonaysaa walam taslug mana maraysid masaalikaha wadooyinkii wadooyinkii lagu badbaadayeyba ma haysid ina safiinata safiinada iyo markabku laa tajri ma socoto cala alyabasi dhulka qalalay kolkaa nin buu ka hadlayaa doonaya inuu badbaado ninkan isla badbaad ee badbaadada raba ama badbaadada doonaya wadadeediina aan haynin ma badbaadaya ma suurtagalba suurtagal maaha qofkaasi ma badbaadaya daliilbuu u keenay wuxuu yidhi waa markab laleeyahay dhulkan berriga aha maro oo kale markabku sidayna suurtagal u ahayn inuu berriga maro ayuuna qofkaasina dee badbaado u helayn hadduuna dariiqeegii marin tarjuu waxaad rajaynaysaa annajaata badbaado ayaad rajaynaysaa walam taslug mana maraysid masaalikaha wadooyinkeegiina ma haysid inna safiinata markabkuba laa tajrii ma socoto cala alyabas madoonidu ma marto dhulka qalalay yabas waa dhulkii berriga ahaa ee qalalsanaa tashbiihu inuu dimni yahay wuu ku cad yahay wa qaala bnu ruumi wuxuu yidhi fii wasfi midaad midaad waa khadka bahalkan yare khadka ee waxaan ku qoranno dee maraaxil kale duduwan buu kolley soo maro waad garanaysaaye khadka ayuu doonayaa inuu tilmaamo waa qoyaan yaroo dareere weeyaan tawaad bay soomaalidu ku shuban jirtay khadka dhuxushana way ka samaysan jirtay kolkaa maadadaa yare khadka ah ee tawaadda aynu ku shuban jirnay waa qoyaankaa madow madow madow ee dareeraya kolkaa inta badan waxaa loo soo qaataa shayga marka la leeyahay waa madow saddex baa loo soo qaataa inaad tidhaa waa dhuxul iyo inaad tidhaa waa tuke iyo inaad tidhaa waa khad intuba way kuu gudboon yihiin kolkaa ninkan ibnu roomi khadka ayuu ka hadlayaa kolka markuu doono inuu khadka ka hadlo habeenkiibu horta tashbiih ka sameeyey wuxuu yidhi ani habeenku wuxuu bay leeyahay qof nooloo kale habeenku waa madow yahay madow yahay madow dee waa qof madowoo nool uniga dheh okay sow qofku dhareer ma leh qofku dhareer buu leeyahay kolkaa wuxuu sawirtay caqligu si fudud markaadan shayga u qiimaynin siyaabo fudud buu u qiimaynayaa kolka waxaa jira waxaa cadina dhareer cad buu malaha sii daayaa waxa madoobina dhareer madow dee khadku waa dhareerkii habeenkii naga daa markaa waa dhareerkii habeenkoo kale khadka iyo habeenka wuxuu iskula doontay maadaamu madowlabadoodii ka dhaxeeyo ayuu leey waa dhareer habeen xibru abi xabsin lucaab leyli kaanahu alwaanu duhmi lkhayli yajri ila likhwaani jaryasayli bigayri wasnin wa bigayri kaylin xibru abi xabsin lucaab leyli kaanahu alwaanu duhmi lkhayli yajri ila likhwaani jaryasayli bigayri wasnin wa bigayri kaylin mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun xibru abi xafsin xibru abi xafsin mustafcilun mustafcilun mustafcilun buu ku imaan inta badan gabay looma yaqaan gabay wuu yahay oo kutubteenna ugu badaniba way ku qoran tahe laakiin marka kanoo kale waxa gabay saasaa lama qiimeeyo xataa laguma qiimeeyo qofka qoro kan oo kale risaalo balaaqo oon anigu qoroo nadmiya oon gabay ka dhigay ayaan lafteeda baxrigan u isticmaalay kolkaa gabay looma qiimeeyo oo gabay ma odhan karaysid waa gabay odhan maysid markaasoo kale mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun saasoo kale ayay noqonaysaa طuba liman shamara thawb اljidi xataa ucalam daara biاlawطaabi fahadihi ishaaraة lisxaaqi algebilayi sacdi lansaabi risaaladaasoo ku abtirsanayey ayaa oo balaaqo ah oo waxaa jirta laxankan oo kale ama caruudkan oo kale noqon karta laakiin almuhim laguma qiimeeyo marka la doonayo caruudka gabaygan laguma qiimeeyo xagga gabayga xibru abi xabsin qofka abi xabsin la yidhaahdo khadkiisu lucaabu leyli waa dhareer habeen habeenka dhareerkiisiioo kalin weeyaan baanu arkaa buu yidhi kaannahu waxaabad moodaa alwaanu duhmilkhayl baabad moodaaba fardo madmadow midabkoogiioo kale ayaad moodaa yajri ila alikhwaan xagga walaalaha ayuu u cararaa jarya sayli sida daadku uu u socdo oo kale biayri wasnin kiyoon miisaan lahayn wa biayri kaylin aan kayl iyo wax lagu miisayan lahayn kolkaa wuxuu ka hadlayaa waraaqda markaad khadka yar ku qorato dee walaalahaagiyo dadkii aad u baahnaydad gaadhsii islahayd ayay markiiba kuugu tegaysaa way cararaysaabuu ku leeyay markaa tashbiihu maaha dimni xibru abi xafsin lucaabulleyli kaanahu alwaanu duhmi lkhayli kaanahu alwaanu duhmi lkhayl tashbiih waa tashbiih sariixa weeyaan ma aha kii lo odhan jiray dimnigii maaha qaala shaacir gabayaa kale ayaa yidhi waylaahu in nadarad wain hiya aaradat waqcu sihaami wanazcuhunna aliimun wailaahu hoogiisa in nadarad hadday sii eegto wain hiya acradad iyo hadday ka jeedsataba hadday eegtona waa u hoog buu yidhi hadday ka jeedsatana waa u hoog buu yidhi qootalow macnaheegu waa maxay waqcu sihaami leebka iyo fallaadha oo kugu dhacda iyo wa nascuhunna tiiyoo lagaa jiidaaba aliimun way xanuun badan yihiin hadday fallaadhi kugu dhacdo dhiciddeeda horena waa xanuun jiididdeeda dambena waa xanuun hadday sii eegtana waa u hoog buu yidhi hadday ka jeedsatana waa u hoog kolkaa daliilkiibuu keenay tashbiihan waxaan u malaynaya inaad arkaysin inuu yahay dimni inuu yahay wailaahu hoogiisa in nadarad hadday eegto wain hiya acradad iyo hadday ka jeedsataba waqcu sihaami leebka kudhicidiisa iyo wa nascuhunna siibidooduba aliimun way xanuun badan yihiin almuminu muminku miraat lmumin muminka kale muraayadiisii weeyi eeg wax tashbiihu dimniya oo imika hadal caadiya ah miyaad aragteen gabay mooyaane xabadana eg almuminu miraat lmumin xabadanina waa sariixi ma aha dimnigii waa tashbiih sariixa weeyaan waa kii aynu soo lahayn muakadka almuminu muminku miraat lmumini muminka kale muraayadiisii weeyi aadaadkiiyo wajshabihii baa maqan kolka waa tashbiih sariixa weeyaane ma aha kii dimniga la odhan jiray waqaala albuxturi wuxuu ihi fii wasfi akhlaaqi mamduuxihi ninuu ammaanayey ayuu doonayaa akhlaaqdiisa inuu waxoogaa inooga waramo ninuu ammaanayey ayuu doonayaa akhlaaqdiisa inuu ka waramo gabayganuu tiriyey markaa wqad zaadahaa ifraada xusnin jiwaaruhaa khalaa'iqa asfaarin min almajdi khuyabiin waxusnu daraari'i ilkawaakibi an turaa طawaalica fi daajin min alleyli hayhabiin waqad zaadahaa waxa uu kordhiyey ifraada xusnin qurux xaddhaafa waxa u kordhiyey jaar noqodkiisa ama akhlaaqdani noqodka ay jaar la noqotay khalaa'iqa asfaarin dabeecooyin sifir ka taagan min almajdi sharafta oo khuyabin laga qadiyey sharaf oo dhan qofku wuxuu qiimo yeeshaa qofku wuxuu qiimo yeeshaa markii qof maxaanku idhaha meel aan dee waxaanu hayo aan lagu haynin uu joogo adigu waxaad muuqanaysaa haddaad dheer tahay nin gaaban markaad raacdo nin gaaban haddaad isfaacdiin markaa unku dherarkaagu soo bixi kolka waxaa loo jeedaa macnaheegu ninkan akhlaaqdiisu waxay la muuqataa buu doonayaa inuu yidhaa wuxuu ku dhex nool yahay meel akhlaaqdubaa lagaga aradan yahay meelaan ummadduba ayna akhlaaq lahayn buu ku nool yahay kolka intiisii yarayd ayaa muuqanaysa oo aad iyo xoog u muuqanaysa waqad zaadaha waxa u kordhiyey ifraada xusnin qurux xadguduba waxa u kordhiyey jiwaaruhaa jaarnoqodkeega khalaa'iqa asfaarin dabeecooyin sifir ah ay la jaar noqotay min almajdi sharaftana sifirka ah khuyabinoo laga qadiyey welibana sharafta daliil buu u keenay intaasoo dhan baa mushabihiya waa diminigii ma garanaysaa beydkaasoo dhan baa mushabihiya daliil buu u keenay wa xusnu daraari ilkawaakib xidigaha iftiinka badan quruxdooduba antura waa in la arko dawaalica iyagoo soo baxaya fii daajin wakhti madow oo min aleyli habeenoo hayahabin sii madow xidigtu goorma iftiintaa habeen madow markay soo baxdo hadday xidigtu maalin soo baxda ka waran xidig maalin soo baxday ma cid baa arkaysa waa maya tashbiihu inuu yahay dimni waxaan filayaa way kuu muuqataa waa tashbiih dimniya si fiicanna waa kuugu muuqdaa xawil waxaad u bedeshaa atashbiihaat aldimniya alaatiya tashbiihaadka dimniga ee soo socda ilaa tashbiihaatin sariixa tashbiihaad wada sariixa ayaad u bedelaysaa waa kuwani noo qorani laakiin sariix baad iigu markaa abu tamaam ayaa hadlaya wuxuu yidhi isbir calaa madad ilxasuu di faina sabraka qaatilu annaaru taakulu bacdaha in lam tajid maa taakulu isbirniyahow sabiroo adkayso calaa madad ilxasuud xasuudka iyo xaasidka dhibaatadiisa u adkayso fa ina sabraka sabirkaaga ayaa qaatiluhu dhabarka jebin doone annaaru dabkaba takulu way cuntaa bacdahaa qaarkeed annaaru dabkuba takulu way cuntaa in lam tajid haddayna helin maa taakuluhu waxay cunto dabkuba markuu waayo wuxuu cuno dhembeeluhu iyagunbaa dambas iska dhiga kolkaa tashbiiha halkan ku jiraa waa dimni oo beydka hore ayuu mushabihu ku jiraa beydka dambena waa mushabahun bihigii wuxuu ku yidhi isbir u sabir madad ilxasuud qofka xaasidka ah xanuunka uu kugu hayo fa ina sabraka sabirkaaga qaatilhu dili doone halkaa miyuuna ku jirin kolka arrin qariibihi xaasidka buu ku leeyahay haba la hadlin maxaa dhacay markaa sabirkaagaa dili doona buu ku yidhi waa arrin qariib oo caqligaagu diidayo oo sidee buu sabirkayguu dilayaa daliilbu u keenay markaa annaaru dabkuba taakulu bacdahaa bedhkeed bay cuntaa in lam tajid haddayna helin maa taakuluhu waxay cunto dabku markii xaaba ay shido weydo dhimbiilaha isxunoo dambas iska dhiga buu ku yidhi wa qaala kaluu yidhi waa isla isagii abutamaame laysa alxijaabu bimuusin canka lii amalan ina asamaaa turaja xiina taxtajibu nin buu u tego waxoogaa maaluu ka doonayey waxoogaa yaroo maala ayuu ka doonayey ninkii u tegu laa war wax yar baan kaa doonayaayo wax yar igu caawi unba albaabkii ka soo xidhay maxaa dareemi lahayd ilan insaan baata waad garanaysaay albaabkiibuu ka soo xidhay hadalba intuu u taagi waad xanaaqi lahayd soo maaha waad iskaga tegi lahayd <laughs> wuu qoslayoo gabayganu tiriyey wuxuu yidhi laysa alxijaabu xijaabkaa aad iska kii xijaabtay iyo albaabka aad iga soo xidhatay bimuqsin ma fogaynayso canka xaggaaga lii aniga amalan ididiiladaan kaa qabay ididiiladii aan kaa qabay waxba ma fogaynaysa buu yidhi inaad waxii diidan tahay uma arka buu yidhi waayo ina samaa cirkaba turaja waxaa xoog loo fishaa inuu do'o xiina taxtajibu markay isqariso cirku markuu isqariyuunbaa roob laga fishaa buu yidhi ay daruuro markay isku qarisaa cirkaba roob laga fishaa adiguna kula dad albaabka oosta ka soo xidhatay waxbaad soo tirinaysaa buui iska dah soo wad kolkaa tashbiiha noocan u dhacayo oo kale kolley waa tashbiih dimni weeyaan beydka hore ayuu ku jiraa mushabahu beydka dambena waxaa ka muuqda mushabahun bihigii laysa alxijaabu maaha xijaabku bimuqsin mid fogaynaya amalan ididiilo lih anigu aan lahaa canka xaggaaga ka fogaynaya ina samaaa samadaba tulaja waxaa la rajeeyaa xiina taxtajibu markayse soo xijaabto wa qaala abuu ayib wuxuu yidhi fain tafuqi lanaama waanta minhum faina almiiska bacdu dami lghazaali fain tafuqi lanaam haddaad makhluuqa ka sarrayso wa anta minhum adigoo hadda makhluuqana ka mid ah makhluuqa haddaad ka sarrayso haddana adoo makhluuqa ka mid ah faina almiska miskiguba bacdu dami lghazaal waa garanuugta dhiiggeega in yaroo ka mid faintafuq ilanaama wa anta minhum haddaad makhluuqa ka sarraysa adigoo makhluuqa ka mida buu ku yidhi muuna qariib ahayn makhluuqa waanad ka sarraysaa ka midna waa tahay waa qariib deliil baan u hayaa buu yidhi laakiin qofku isagoo dadkuu la joogo ka qiimo badan deliil baan u hayaa buu yidhi deliilkiina waa kan waa la isla ogol yahay deliilka layskuma diidanaa fa ina almiska miskiguba bacdu dami alghazaal waa dhiigga garanuugta wax sida habeedda geelu ay saynta ugu maranto oo kale ay garinuugta xudunteeda dhiig yari ugu marmaa dhiiggaasi markuu dhaco ayaa miskiga laga samaysan jiray beryihii hore kolka imika badaha laga soo saaraa waxaa jira haddaba wuxuu kuu sheegayaa miskigu dhiigga ayuu ka mid yahay waa waxoogaa yaroo dhiiga ilaahay baa laakiin sidan u barekeeyo miski haddana ka dhigay muna dhiiggii kale ka qiimo badnayn markaa miskigii wuu ka qiimo badan yahay faintafuq ilanaama haddaad ka sarraysa makhluuqa wa anta minhum adiga oo hadda ka ah faina almiska miskiguba bacdu dami lhazaal waa dimniyo waad aragtaa acyaa zawaaluka can maxallin niltahu acyaa zawaaluka can maxallin niltahu laa takhruju alagmaaru can haalaatiha wuxuu ku yidhi acyaa wuxuu daaliyey acyaa zawaaluka zuulidaada iyo waxa aad iyo aad mustaxiil bay noqotay inaad ka zuusho an maxallin maxal niltahu aad gaadhay war niyow aad haysato inaad derajadaa ka suushaa waa mustaxiil nambarkaa aad haysataad haysanaysaa buu ku leeyahay acyaa waa ama mustaxiil buu noqday mumtanic buu noqday zawaaluka inaad ka zuusho an maxallin maxal niltahu aad gaadhay derajadaa aad gaadhay inaad ka zuushaa waa mustaxiil daliil buu keenay oo wuxuu yidhi laa takhruju alaqmaaru dayaxyaduba kama baxaan can haalaatiha madowgan yaree ku dhex jira maad aragteen dayaxa madowgaa yaree ku dhex jira ee hareeraha ka haysta dayuxba kama baxo wuu la dhashaa uuna la qarsoomaa buu ku leeyahay adiguna derajadaa waad la dhimanaysaa buu yidhi markaa laa takhruju alaqmaaru can haalaatiha waa dimni markaa wa qaala waxaa kaluu yidhi acaadaka allaahu min sihaamihim acaadaka allah ilaahay ha kaa badbaadiyo min sihaamihim fallaadhahooga alla ha kaa badbaadiyo wa mukhti'un waa nin gefsan man qofka ramiyuhu kuu tooganaya baalqamaru dayaxa uu yahay wuxuuhi qoladaas inay ku soo habaarayaan waan ogahe ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inuu fallaadhahooga iyo waxoogaa inuu ilaahay kaa badbaadiyaan ilahay ka baryayaa buu yidhi acaadaka allah allaha kaa badbaadiyo wa mukhtiun waa nin gafsan buu yidhi man ramiyuhu ka wuxuu tooganayaaba alqamaru dayaxa uu yahay haddaad istidhaa dayaxa toogo ka waran so aduu daali maysid dayixiina wax yeeli maysid adna waa daalaysaa wuxuu leeyahay qolada ninkan kolkaa eh, dee habaaraysa ama xasdaysaa waa qolo dayaxa isle waxu dhima oo kale wa qaala waxaa kaluu yidhi laysa bilmunkari an barasta sabqan غayru madfuucin can sabqi اlciraabu laysa bilmunkar wax la inkiro ama la dafiraba maaha buu yidhi an berasta inaad u soo baxdo sabqan beratan inaad usoo baxdo warniyow yaa inkiri kare buu yidhi inaad beratan usoo baxdo hayru madfuucin lagama joojiyo ama lagama celiyo can sabqi beratanka alciraabu buu yidhi fardaha carabta fardihii carabta ee qaaliga ahaa yaa la beratami kare buu yidhi iyo tartan usoo baxday u maayo in layska hortaagi buu yidhi ilaarasoo fardihii carabtaba laysma hortaagi jirin buu yidhi laysa bilmunkari lama inkiri karo an barasda inaad u soo baxdo sabqan orod iyo beratan inaad u soo baxdo hayru madfuucin lagama difaaco can sabqi beratanka alciraabu fardacarbeedka layliska afraad ardayow xawil waxaad u bedeshaa atashbiihaat asariixa alaatiya tashbiihaadkan sariixa ee soo socda ilaa tashbiihaatin dimniya u bedel muslim ibnu waliid baa yidhi fii wasfi raax isagoo khamrada ka hadlaya wahiya tusabu waxaa laga shubayey min ibriiqin kildi baa laga shubayey kaannahaa waxabaabu lmaai yaqracuhaa durun taxadara fii silkin min adahabi habka ayuu usoo dhigay kaannahaa waxaabad moodaaba buu yidhi waxabaab lmaa xabaabka waxa weeye biyaha marka saa loo shubayo oo kale miyaan aragnay wax yaroo fudfudlaymoodo sida qooshka markuu faxayo oo kale soo yar waxaa yare biyaha dushooda yar ka muuqda eh, eh, ee yaryar ee iska goe hawada yar ah ee eh, biyuu ay kor soo tuurtuurayaan waxaa yar baa xabaab la yidhaahdaa kaannaha waxaabad moodaaba wa xabaabulmaa'i iyadoo biyaha kuuskuuskoogii yaraa yaqracuhaa uu garaacayo durun jawhar baad moodaa taxadara ka daadanaysa taxadara fii silkin silki ku daadanaysa silkigu halka jawharta lagu taxo oo mina dahabi dahaba silsilad yaroo dahaba jawhar lagu taxayaa moodaaba buu yidhi jawhar yaroo silsilad dahaba lagu taxayo kolkaa ninkani ninkani horta waa nin muslima ah. waktigii khamrada la xarimayna gabayga uu tirinaya hamoodina qiil baynu imika u samayn lahayn khamradu markay bannaanayd ummaddeennan awalkeygii way bannaanayd waa la cabi jiree mubaaxaadka iskaga jirtaye haddii markii ay mubaaxa ahayd uu gabayga tirin lahaa mubaaxa markay ahayd qiil baynu u samayn lahayn laakiin waa nimankii afka ka waashay weeyaan waxaynu soo tilmaanay rag badanoon bahasha aqoonin aan aragba inay baashaa ka gebyi jireen sababta keentay inay ka gabyaana waxay ahayd dhaqankii hore ee carabta ee markaa wad aan weli asalguurin ayaa raadka ku hayay khamradii la cabi jiray khamradii la cabi jiray ee iminku intee ilaahay ummadda ka joojiyey ilan usluub badan bay khamradu soo martaye usluub badan bay soo martay oo siyaabo badan baa looga hadlaye kol waa kii laysbarbar dhigay nafcigeeda iyo faa'iidadeeda muslimiin badan ay halkaa iska daayeen markii la yidhi faa'iidana way leedahay nafcina way leedahay muslimiin badan ay iska daayeen ilaa gebagabadiida ilaahay markuu ka xarimayey ee lalahaa iska daaya kolkaa maadaama dhaqankii ummaddu uu ku sii dhowaa wakhtigii khamrada la cabi jiray taasi waxay keenaysaa in wax badani uu jiidanayo dhaqankooga qolada suugaanyahanka ah kaannaha waxaabad moodaaba waxabaabulmaa iyagoo biyaha fudfudkoogaa yar yaqnacuha uu garaacayo durun jawhar baad moodaa taxadara daadanaysa fii silkin ku daadanaysa silsilad min adahabi dahab ka samaysan qaala bnu nabiih wuxuu yidhi wاleylu tajri daraari fii majaratihi ka rawdi tadfu calىa nahrin azaahiruhu walleylu habeen buu yidhi tajrii ay socoto adaraarii xidigihiisa iftiimayaa fii majaratihi majaradoodii waa majaradii shalay aan soo maraynay dariiqoogii ay marayaan ka rawdi beer baabad moodaa tadfu ay sabaynayso calaa nahrin webiga dushiisa azaahiruhu ubixiisu habeen buu sidaa u egay xidigo badanoo iftiimayaana ay majaradii yarayd sidaa u marayaan ariiqii yara majarada aynu shalay soo lahayn majaratu samaa ayay sidaa u marayaan xidigihii iyo madowgii iyo waxbuu isla eegay markaasuu yidhi or habeenkan waxbaan u arkaaba buu yidhi inuu yahay beer yaroo ubixiisii webi yaray dhex dabaalanayaan kolkan ubuxu waa xidigaha beertuna waa cirka webigan yaray cadmaad maad garanaysaa isaga waa majiradii halkay xidigihii wadaa la moodaayo habarjiidjid waa hooyadii jiiday aynu odhan jirnay halkaas webi kaaga dhigaya markaa waleylu habeenka oo tajrii ay socoto addaraari xidigaha iftiimaya fii majiratihi dariiqooga ay socdaan ka rawdi beer baa la moodaa beerta oo tadfu ay sabaynayso calaa nahrin webiga dushiisa azaahiruhu ubixiisu ay sabaynayaan tadfu waa dabaasha nooc ka tadfu laakiin waxaa jira shay nooli hadduu dabaalanayo shay noole hadduu dabaalanayo hadduu caqli leeyahay yasbax baa la yidhaha afcarabiga hadduuna caqli lahaynna yacuumu baa la yidhaahdaa hadduuna noolayna yadfuu baa la yidhaahdaa yadfuu kolkaa inaguba sabayn baynu waxaasi uu dabaalanaya ma nidha qoribaa dabaalanaya ma nidha maxaynu nidhahnaa qoribaa sabaynaya waxa aan noolayn biyaha markuu sidaa u dul socdo sida dabaasha oo kale sabayn baa la yidhaahdaa hadduu nool yahayna inuu caqli leeyahy inuuna caqli lahayn baa loo kala qaadaa waa yasbax iyo waleylu habeenka oo tajri ay socoto adaraarii xidiguhu fii majaratihi dariiqiisa ka rawdi baa la moodaa buu ku leeyahay beer beerta oo tadfu ay sabaynayso calaa nahrin webiga dushiisa azaahiruhu ubixiisu bashaar binu burdi nin indhala buu ahaa ninkani waa la garanaya wuxuu ahaa asalkiisu wuxuu ahaa eraani buu ahaa ciraaq iyo eeraan dagaal ay isla galeen ayaa isagoo sabiya lagu soo qabsaday wuu indhala'aa indhihiisa xinjir weeyinoo cas baa ka soo taagnayd labadaba waxbana ma arki jirin islaan gablanaa la siiyey islaan baa maalin aragtay isagoo ninkani gabay tirinayo gabay buu tiriyey tiriyey tiriyey tiriyey marka waa lala yaabi jiray ninkan islaan baa u timid way eegtay way eegi kari weyday foolxumay <laughs> eegi kari weyday markaas inta kasii jeedsatay ayay ishayn kari weydayo alla hooye maxaa laguu ammaani jiray bay tihi iyadoon u kasaynin alla hooye maxaa laguu ammaani jiray bay tihi sawdiga sidana intuu qoslay buu ku yidhi libaaxa ma qurux baa lagaga haybaystaa baa lagugu yidhi buu yidhi libaaxa libaaxa qurux male buu yidhi waa lagaga haybaystaa laakiin qurxiima taal meesha buu leeyahy markaa sagaashameeyadii taariikhdu markay maraysay baa la dilay ninkan maxkamadda islaamka ayaa dishay dil baa lagu furiyey bashaar binu burdi kiis baa lagu eedeeyey kiiskii lagu eedeeyey oo ahaa inuu zandaqa wax la odhan jiray inuu lahaa ayaa lagu dilay laakiin markii dilka la fuliyey kadib ayaa gurigiisii laga helay kiisii lagu eedaynayey wax aad uga soo horjeeda cirka iyo dhulku waxay isku jiraan intay isku jiraan wax uga sarreeya inuu beri yahay waa la qiray laakiin meel lagaga soo noqdaa la waayey ninkii waa la dilay oo raydi kolkaa eh, inuuna muslim ahayn baa ayaa tuhmadaasa meesha timid zandaqa inuu inuu zandaqada qoladii lagu eedayn jiray uu ahaa aduu mashkilad bay noqotay ninkii sidaasuu ku geeriyooday bashaar binu burdi baa la odhan jiray astaamaa lagu garan jiray markuu doonayo inuu gabyo sacabkuu garaacan jiray kadibna afku ayuu sida awrta oo kale abur ka sii dayn jiray labadaa dhinac buu kala tufi jiray marka waxaa la garan jiray inuu ninkaasi gabay soo wato waxa suugaanta carbeed marka qiimayn lagu sameeyey wasful xurub beydkiisaa beyd gaadha ilaa hadda lama hayo ragga balaaqadu markay qiimayn sameeyeen beydkiisaasi wasful xuruub marka laga hadlayo sida tilmaanta uu leeyahay waxaa la yidhaha nin indhaqaba uma tilmaami karo dagaal siduu ninkaa indhahaley u tilmaamay ninkani u indhalaa wuuna ku soo dhashay indhaliyada welibana indhala kusoo dhashay indhalida haddana ninkani siduu dagaal u tilmaamay nin la odhan karo ninkaasa dagaal sidaa u tilmaami karo indhaqaba xataa ma jiro saasay yidhaahdeen weli lama hayada isugaanta carbeed kaana musaarannaafici fowqa ru'uusinaa waasyaafana laylu tahaawaa kawaakibu kaana musaara naqci siigada la kiciyey waxba la moodaaba fowqa ru'uusinaa madaxeenna dusheeda siigada laga kiciyey wa asyaafanaa iyo seefaheenna dushooda siigada laga kiciyey leylun habeen baa la moodaa habeenka oo tahaawa ay daadanaysa kawaakibu xidigihiisu habeen ay xidigihiisu daadanayan baa la moodaa ninkani wuxuu sawirtay meel dee laba boqol iyo laba boqol oo nin ay iskaga hor yimaadeen garoon bannaana isku heleen raggani fulay caawiyahan iminka lagu dagaalamo ma sitaan nin halkaa joogo intuu wa kugu soo rdunla hebel baa dhintay hebel baa dhaawacmay war midi baa layskala hor iman jiray markaasaad arkaysaa ninkan soo socdee midida sita bilaagalka ah yuu ku socdaa aduu kugu socdaa adna waad ku socotaa madhnima kala noqonaysiin labada nin ma kala bixi karayaan haddaan midkood la dilin kolkaa waxa dhacayay fardo ayaa la sitaa labadaa boqol fardahaasi waa la tababaraayo faraska waxaa lagu tababaraa inta badan farasba farasku xagga kore uga boojin dheer yahay ayuu dilaa ninka kale kolkaa fardaha bootinta waa lagu tababaraa inaad ogtiin mooy waa kuwa lugaha hore isa saarta weeyaan dagaalka marka la gelayo kolkaa fardahaasi dee waa fardo xoog ah oo shaqaynaya lugaha ayay intaa in leeg bay qoobabka gelinayaan dhulka siigaa dhacaysa maalintii cadayd baa siigada meesha ka dhacda ay habeen u bedelaysa cadaydii baa qaruursoomaysa kolkaa habeen bay meeshii noqotay arladiibaa habeen dam a noqotay haddana habeen ha noqotee cadeeda fallaadhaheegii kululaa ayaa siigada kasoo dhex dusi doonta markaasaa raggani dee ma taagtaagne seef bay ka shaqaysiinayaan iyo warme'e seefta sidaa u cararaysa ee ninka kale ku dhacaysa ay fallaadhee cadeeddu ku dhacaysa markaasaad arkaysaa walalala habeen madow oo xidig yari sidaa u dhex cararaysa walalala walalala waxaadad moodaa habeen xidigihiisii ay wada yaacayaan buu ku leeyahay kolkaas sawirkaa uu bixiyey uu dagaalka ka bixiyey nin indhaqabaa kama bixin baa la ninkan siduu dagaal u tilmaamay kaana musaar ereyga musaar waxa weeyaan waa boodhka gaar ahaan boodhka dagaalka wey khubaarulxarbi baa musaar la yidhaha boodh kaste aha gawaadhidu boodhka ay kiciyaan lama yidhaahdo musaar waa ka dagaalka ayaa la yidhahdaa musaar kaana naqci wuxuu ku leeyahay boodhkii la kiciyey boodhkii la kiciyey musaar waa boodhka ka la kiciyo naqcina waa khubaarulxarbi naqci waa khubaaruulxarbi musaarna waa boodhka la kiciyo kaana musaara naqci boodhkii la kiciyey waxaba la moodaa fowqa ru'uusinaa innaga madaxyadeenna dushooda wa asyaafanaa iyo seefaheenna dushooda laylun habeen baa la moodaa habeenka oo tahaawa ay daadanayaan kawaakibuhu xidigihiisu waxaa jira ardayow tashbiihani waa tashbiihii tamsiiliga la odhan jiray waana laga dayn karaa tamsiiligii laba taxliil buu leeyahay waxayna ku xidhan tahay labada macno iyo labada tashbiiha ku jira asyaafuna waxaan xarakeeyay ku xidhan tahay haddaan asyaafunaa godo ama aan kor dhabo laba tashbiih iyo laba macno ayay kala noqonaysaa kolkaa iminka kolley layliska hanaad win waxaad samaysaa tashbiihan dimniyan tashbiih dimniya min kulli darafayni mima yaati labadan daraf mid kaste ka samee uhuur xaqi xaqibaa soo ifay bacda khafaa'ihi in badan intuu qarsoonaa wa buruusu shamsi baa soo daahirtay min waraa'i suxbi daruuraha gadaashooday ka soo muuqatay almasaa'ibu musiibo tadhar almasaa'ibu musiibooyinku tudhiru waxay muujiyaan fadla alkariim ka qiimaha le buu ku leeyahay qiimihiisa musliima markay timaad qofka qiimahalaa soo baxa wanaaru dabkuba taziidu dahaba dahabka waxay u kordhisaa naqaaa nadiifnimo haddii shay la gubana dee dahabkii wuxuu kasii qaadaya nadiifunbuu kasii qaadaya wacdulkariim qof sharaf leh hadduu wax kuu ballan qaado uma cadaa'uhu uu haddana dib kaa siiyo walbarqu iyo hilaac yacqubuhu uu ka dambeeyo almadaru roob ballanqaad qof sharaf leh ayaa kuu ballan qaaday ballan haddana dib buu daruurtu mayna ballanqaadku siin markay hilaacdo dhibicdu markay ka dambaysana waa siinta lafteedii weeyaan alkelimatu kelmadda laa yustataacu raduha lama awoodo in la celiyo wasahmu fallaadha iyo leebka yakhruju min qawsihi qaansadiisa ka baxayna fayatacada raduhu isna in la celiyo adag hadal ammaano wuxuu leeyahay intuu afkaaga ku jiray soomaalidu ku mahmaahdaa hadal ammaano wuxuu leeyahay intuu afkaaga ku jiro kolka wuxuu uga jeedaa alkelima laa yustataac raduha kelmadda haddii ay afkaaga ka soo baxdo dee dib uma kartid wasahmu leeb yakhruju min qawsihi qaansadiisa ka baxayna fayatacadar raduhu in la celiyaa isna waa mutacadir weeye layliska lixaad haatiniya waxaad la timaadaa tashbiihayni laba tashbiih dimniyeyni oo dimniya alawalka koobaad fii wasfi xadiiqa beer baan ku tilmaamaynaa waaani ka labaadna fii wasfi dayaara dayaaradda ayaynu ku tilmaamaynaa ishrax waxaad sharaxdaa ka toddobaad qowl abi tamaam fii rasaai tiflayn laba yaryar buu u barooranaya waxa dhalay labada yaryar cabdulahi bnu daahir baa dhalay wabayin cadee nowca tashbiihi tashbiiha noociisa alladii bihi ku labadan gabay baa lagu leeyahay tashbiiha ku jirana cadee markaa ah. lahfii calaa tilka shawaahidi minhuma low umhilat xataa takuuna shamaa'ilan ina alhilaala idaa ra'ayta numuwahu ayqanta an sayasiiru badran kaamilan wuxuu ku leeyahay lahfi alla qoomamadaydaay buu yidhi calaa tilka shawaahid astaamaha un baan anugu ooyayaa buu yidhi minhumaa labada yari ka muuqday labada yaryar dhintay umaba ooyayo buu yidhi astaamahoogii baanu ooyayaa buu yidhi ay lahaayeen calaamadihii ka muuqday baanu ooyayaa labadaa yaryar lahfi qoomamadayda calaa tilka shawaahidi astaamaha aan u ooyayo minhumaa labada yaryar ka muuqda low umhilad alla miyaa in yar loo dhigo oo dib loo dhigo labada yaryar xataa takuuna shamaa'ilan si ay ugu noqoto dabeecad shamaa'il waxa weeye dabeecadda qofka weyni uu dhaqanka qofka weyni uu leeyahay shawaahiddu waa carruurta yaryar astaamaha ka muuqda lahfii qoomamadayda calaa tilka taa ashawaahidi shawaahidda aanu qoomamoonayo ee minhumaa labada yaryar ka muuqatay waa dalaa'il low umhilad alla labada yaryar la daayo xataa takuuna ilaayay noqoto shamaa'ila dabeecad weyn oo kale si ay ugu noqoto ina alhilaala hilaalka iyo bishaba idaa ra'ayta markaad aragto numuwahu koritaankiisa ayqanta waxaad yaqiininaysaa an sayasiiru inuu noqon doono bedran kaamilan dayax dhammaystiran an sayasiiru antani waa anahudii weeyaan siinkani waa siinkii afarta qodob daba dhici jiray weeye naxwaha lagu yaqaana siinku inuu afar meelood dhaco ina alhilaala bishaba idaa ra'ayta markaad aragto numuwahu kororhkiisa ayqanta waxaad yaqiinisaa an sayasiiru inuu noqon doono bedrin kaamilan dayax dhammaystiran inuu noqonayo ayaad garata aqraadu tashbiih insha allah halkaa cashirka ha ah joogo wallahu aclam